رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد وحباب يهي التنفل سنيسي qabla aljumucati salaada jumco ka hor la sunnaysto maa lam yakhruj intuusan soo bixin alimaamu imaamku wanqiaacuhu wanqiaacihina baabbu uu yahay tanafulka ama sunnaysiga gu'itaankiisa iyo dhammaanshihiisa bikhuruujihi uu ku go'ayo ku dhammaanayo imaamka soo bixitaankiisa ilaa taxiyata almasjidi taxiyatulmasjidka mooye waxaa baabkan uu kaga hadlayaa salaada jumca ka hor inay bannaan tahay in la sunnaysto oo salaado sunnaa ruuxu iska tukado oon tiro go'an lahayn sunnaysigaasina inuu soconayo oo uu wadi karo ilaa inta imaamku uu soo baxayo bimacnaa imaamku soo gelaya oo mimbarka uu fuulaya waay iyo sunnaysigaasi inuu ku dhammaanayo ku go'ayo imaamka soo bixitaankiisa iyo fuulitaankiisa uu mimbarka fuulo inay sunnaysigu ku egyahay ilaa labada ragcadood ee masaajidka marka la soo galo la tukada ee taxiyatulmasjidka mooye oo labadaasu iyagu imaamkoo mimbarka saaran oo khudbaynayaa la tukani weeye macnaha labadaas iyagu ma istaagayaan mana go'ayaan oo imaamka imaanshihiisa kuma dhammaanayaan ee way jirayaan way macnaha xataa khudbadoo socotaa la tukan laakiin waxaan labadaa ka ahayn imaamku markuu mimbarka soo fuulo ayay salaadaha kale ku egyihiin can nubayshata alhudaliy can اlnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu nebigu uri sal ly waslam ina almuslima muslimku ida iqhtasala markuu qabaysto yowma aljumucati maalinta jumcada uma kadibna aqbala uu qaabilo ila almasjidi masaajidka xaggiisa laa yu'dii isagoon dhibaynin axadan ruuxna cidna aan dhibaynin fain lam yajid hadduusan helin alimaama imaamkii oo kharaja soo baxay oo mimbarka fuulay sallaa tukada maa badaa wixii u muuqday lahu isaga u muuqday tukada maa badaa lahu ay maa dahara lahu wixii isaga la quman tukada oon tiro lahayn wa in wajada hadduu helo al alimaama imaamkii qad kharaja inuu soo baxayna jalasa fadhiista imaamkii oo mimbarka saaran oo soo baxay hadduu arkana iska fadhiista oo fastamaca dhegaysta oo waansata dheg raariciya xataa yaqdiya ilaa uu dhammaysta alimaamu imaamku jumcatahu jumcadiisa iyo wa kalaamahu hadalkiisa yani salaada iyo kulli iyo jumcada ilaa uu dhammaysta in lam yukfar haddaan loo dhaafin lahu isaga fii jumcatii jumcadiisa tilka ee taasa dunuubuhu dunuubtiisa kulluhaa dhammaanteed haddaan loo dhaafin an takuuna inay ahaato kafaaratan mid asturta liljumcati jumcada allatii taasoo taliha ku xigta ilaa jumcada ku xigta haddaan taa loo dhaafin ilaa ta ku xigta ayay dunuubtiisa asturaysaa way macna waxaa wariyey axmedu axmed baa <clears throat> sanadkiisu waa daciif xadiidka inqiaac baa ku jira maxaa yila cataa alkhuraasaani oo ka warinaya ninka la yidhaahdo nubaysha saxaabada muusan ka maqlin oo riwaayadiisu waa mursala can asaxaaba laakiin xadiidku waa saxiix liqayrihi oo wuxuu leeyahay shaahid kaloo u markhaati kacay oo xadiid abi hurayra ah iyo abi saciidin alkhudri oo axmed iyo xaakim iyo bayhaqi abu daawuud ay soo saareen xadiidkaa xasankaabaa u markhaati kacaya oo jumalkan badankood ay ku yimaadeen saas darteed xadiidku saxiix liqayrihi ama xasan buu noqonayaa waa sugan <clears throat> meesha hadda laga deliishanayo marka waxa weeye fain lam yajid alimaama kharaja sallaa maa badaa lahu hadduusan imaamkii soo bixin wixii la qumaanaada tukada marka inta imaamku ka soo baxayo waa la tukan karaa oo intuu ruuxu doono inta ragcadood waa iska wadanayaa salaada macnaha markuu masaajidka soo gala laga bilaaba ilaa imaamku ka imaanayo ayib haddiise uu yimaado imaamkii oo mimbarka fuulo soo baxay oo masaajidka soo galay ama kacay oo masaajidka dhexdiisa ka kacay oo mimbarkii fuulay marka wuu iska fadhiisanaya jalasa jalasadaasi culimada qaar baa waxay u deliishadeen waxaa ka muuqda taxiyatulmasjid lama sheegin in laga tegi karay kutusi bay dheheen laakiin nas kuma aha jalasada bimacnaa waxa laga wadaa salaad kale kuma mashquulahayo ama taxiyatulmasjidka axaadiisteedu waa kuwa kale waa kuwa khaas sheekhu wuxuu ihi wa fiihi xadiidkani waxaa ku sugan xujatun daliil baa ku sugan bitarki taxiyati taxiyada ka tegitaankeeda yaa xuja ugu sugan tahay ka hayrihaa sida salaadaha kaleoo kale yacni taxiyatulmasjidka in laga tegi karo sida salaadaha kaleba oo laga tegayo markuu imaamku soo baxo arrintaasaa xuje ugu sugan tahay xadiidka xaggee xuje kaga sugan tahay wain wajada alimaama qad kharaja jalasa ah ilaaqeeda waxaa laga qaadanayaa inaan taxiyatulmasjidkii laga tegey marka sida salaadaha kaleo kale imaamku hadduu soo baxo taxiyatulmasjidkana waa laga tegi karaa baa loo deliishaday buu leeyahay wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma annahu isagu kaana wuxuu ahaa yutiilu mid dheereeya asalaata salaada ayuu dheerayn jiray qabla aljumucati jumcada horteeda ah markuu masaajidka yimaadaba salaad dheer buu iska geli jiray wa yusallii wuxuu tukan jiray bacdaha salaada gadaasheedana jumcada gadaasheeda wuxuu tukan jiray rakcatayni laba ragcadood wa yuxadiu wuxuu ku warrami jiray ana rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuul alle kaana inuu ahaa yafcalu mid sameeya dalika arrinkaa yani jumcada kadib inuu tukan jiray labada ragcadood wa rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa saxiix calaa sharti lbukhaari sida sheekh albaani leeyahay waxaa bal waxaa soo saaray alimaamu albukhaari iyo muslim iyo ibnu xibbaan qaybta marfuuca bay soo saareen qaybta kalena sanadkeedu waa saxiix sidoo kale ciraaqi baa wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix marka laakiin bukhaari iyo muslim waxay soo saareen qaybta marfuuco nebigu wuxuu samayn jiray salaada jumca kadib laba ragcadood buu tukan jiray ayb marka kaana yutiilu الsalaata qabla اljumuca jumcada ka hor buu salaada dheerayn jiray bimacnaa intaan mimbarka la fulinoo imaamku soo bixin salaad dheer buu tukan jiray nebiguna ka warinaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sal lla lay waslam nebigu wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi man iqhtasala ruuxii qabaysta yowma aljumucati maalinta jumcada uma kadibna ataa yimaada aljumucata jumcada yimaada oo fa sallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray wixii ilaahay u qadaray oo salaad ah tukada uma kadibna ansata dhegaysta oo dheg raariciya wax kaloo aan ku mashquulin imaamka si fiican u dhegaysta xataa yafruqa ilaa uu ka faaruqayo alimaamu imaamku min khudbatii khudbadiisa intuu dhammaynayo ka faaruqayo uma kadibna yusallii tukada macahu la jirankiisa ufira waa loo dhaafaya lahu isaga maa baynahu wa bayna aljumcati alukhraa inta u dhaxaysa isaga iyo jumcada dan kale jumcada kale ta soo socota wa fadlu alaaati ayaamin iyo saddex beri dheeraadkood saddex beri oo dheeraadana waa la siinaya rawahu muslim saddexda beri waxay ka imaanaysaa lianna alxasanata bicashri amhaaliha yacni ruuxu addoonku markuu wanaag la yimaado markay u yartaa toban goor baa loo labanlaabaya marka dembidhaafku jumcada dembidhaafkeedu toban beri dembidhaafkood waay marka jumca ilaa jumca waa toddoba saddex berioo ziyaadana saasay ku imaanaysa macna hadda meesha laga deliishanaya xadiidka qaabka u deliishanaya waxa weeyaan fasallaa ma qudira lahu wixii loo qadaray tukada jumcada ka hor meeshaas marka imaamku intuu soo bixin salaadaas waa iska furantahay salaadaas way furantahay ayib waxaa la diidan yahay laga doodaya waxa weeye marka imaamku mimbarka ku fadhiisto aadaanku dhaco aadaanku markuu dhaco aadaanka oo waxaa weyaan eh, mimbarka marka la fuula ah aadaanka masaajidda qaarkood laga aadaamay aadaan cusmaan maaha inuu tegi doono cawr aadaanka marka la fuulo mimbarka la fuulo la aadaamo oo imaamku khudbadii isu taagayo halkaasi wax salaada kuma jirto oo sida salaadaha kaloo kale la mid maaha leanna salaadaha kale duhurka iyo duhurka iyo marka la aadaamo intaan wali salaaddii la gelin ayaa waxaa jira sunnooyin ka horeeya salaada salaada jumcadu marka ma laha sunno oo kale halkaa ku jirto qabliye ah oo salaada ka horeeya ma laha ayib laakiin waxaa jira inta aan la aadaamin imaamkuna soo bixin baa la tukan karaa intaad rabto taas marka waa sunno iska mutlaqa iska furan way markaas ayib an abi saciidin alkhudri ana rajulan ninbaa dahala galay almasjida masaajidku soo galay yowmaljumucati maalinta jumcada wa rasuulullaahi isagoo rasuul allana sal lay slam cala almimbari mimbarka korkiisa uu yahay fa amarahu markaasuu amray nebigu an yusalliya inuu tukado rakcatayni laba ragcadood inuu tukado rawaahu lhamsatu baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye wa saxaxahu waxaa saxiixiyo atirmidii wa lafduhu tirmidi lafdigiisu waxa weeye ana rajulan ninbaa jaa'a yimid yowma aljumucati maalinta jumcada fii hayatin qaab buu ku yimid anna rajula ninbaa jaaa yimid yowma aljumucati maalintii jumcaduu yimid fii hayatin qaab buu ku yimid badatin oo basaasan yani qaab yaraha liito oo rafaad ka muuqdo ayuu ku yimid wاnnabiyu nebiguna sal ly slam yakhtubu uu khudbaynayo isagoo nebiguna uu khudbaynayo faamarahu wuxuu amray nebigu faamarahu nebigaa amray fasallaa ninkii wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood wanabiyu nebiguna sal lay waslam yakhtubu uu khudbaynayo nebigu isagoo khudbadii ku jiru amray oo tuka yidhi nebigiioo salaaddii ku jiruna ninkii intuu istaagay buu tukaday ayb xadiidkaasi waa xadiid xasano saxiixa oo muxuu ahaayey tilmaamaya in labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka ah xataa hadday khudbadu socoto aan laga tegayn ciddii masaajidka soo gashoo iska fadhiisato ka tagtana inuu imaamku amrayo oo tuka dhahayo cumar ibnu khataabna radia allahu tacaala canhu ardaa sidaasoo kale isaguna sameeyo asagana isagoo khudbada u taagan buu amar siiyey oo yidhi ma waad soo daahday cumaan baa mulanay waad soo daahday haddana waad iska fadhiisatay ayuu ku yidhi marka yani waxa weeyaan labadaa ragcadood ee taxiyatulmasjidku ayaga nebigu sal lay slm waa amri jir wa haada kani buuhi yusarixu wuxuu caddaynayaa bidacfi maa ruwiya wixii la wariyey daciifnimadiisa oo ah annahu isagu nebigu amsaka inuu ka istaagay can khudbatihi khudbadiisa inuu istaajiyey xataa faraqa ilaa uu dhammaystay ninkaasi can irakcatayni labadii ragcadood ilaa uu dhammaystay wuxuu ku cad yahay nebigu markuu labada ragcadood tukanayay nebigu khudbadiisu way socotay ninku markuu labada ragcadood tukanayay baan ka wadaa khudbada nebigu ma joojinina way socotay xagee laga qaadanayaa fasallaa rakcatayni waannabiyu yakhtub laba ragcadood buu tukaday isagoo nebiguna khudbadiisii wata halkaa xadiiskaasi wuxuu daciifinayaa buu yidhi arin xadiis kaloo la wariyey oo tilmaamaya sheegaya in nebigu sal ley wasalam ninka tuka markuu yidhi khudbadii uu u joojiyey ilaa uu dhammaysanayay salaadiisa kaasi inuu daciif yahay buu xadiikana kutusaya xadiidkaa uu ishaarayana waa xadiiu anas daara quطni baa soo saaray oo wuxuu leeyahay wa amsaka can اlkhubati xata faraqa min salaati khudbadii buu nebigu joojiyey ilaa uu ninkii salaadii dhammaystay waana daciif sida uu sheekhu u sheegay waa mursal daciifa ah wa marka khudba looma joojinine isaguna salaadiisii buu tukanaya nebiguna khudbadii buu waday salawatu rabbi waslamu caleyh wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi dahala soo galay rajulu ninbaa yowmaljumucati maalinta jumcada soo galay wa rasuulullahi isagoo rasuul alle sal ley waslam yakhtubu uu khudbaynayo faqaala markaasaa nebigu wuxuu sallayta a sallayta ma tukatay qaala wuxuu uhi maya qaal wuxuu idhi fasalli tuko rakcatayni laba ragcadood tuko rawahu ljamacatu baa warisa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan idaa jaaa hadduu yimaado axadukum midkiin yowma aljumucati maalinta jumcada walimaamu yakhtub isagoo imaamku khudbaynayo falyarkac ha tukado rakcatayni laba ragcadood walyatajawaz ha fududeeyo ha khafiifiyo fiihimaa dhexdooda yacni yuusan ku dheeraanini wixii uun arkaan iyo waajibaad ah ee ha gaabiyo yuusan dheeraynin wey macnaha rawaha waxaa wariyey xadiidkaasi axmed baa wa muslim wa abu daawuud wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan idaa jaa'a hadduu yimaado axadukum midkiin yowma aljumucati maalinta jumcada waqad kharaja isagoo uu soo baxay alimaamu imaamkii falyusalli ha tukado rakcatayni laba ragcadood muttafaqun calayh waxaa la mida ah xadiikaasi xadii abi qataada oy sitadu soo saareen oo uu nebigu leh sal ly waslam idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin hadduu masaajidka soo galo isaga oo eh, muxuu ahaay yuusan fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado marka cumuumka xadiidka nahyigaasi ama jumco ama jumco la'aan ama khudba ha socoto ama yaysan soconnin ayaa soo wada gelaya macnaha xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa waa mafhuumuhu buu yidhi xadiidkan fahamkiisa mafhuumuhu waxaa laga fahmayaay yamnacu wuxuu diidayaa min tajaawusi rakcatayni labada ragcadood gudbidooda oo salaado kale uga gudubto bimujaradi khuruuji alimaam soo bixidda uu imaamku soo baxay oo keliya ayaa waxay mancinaysaa labada ragcadood inaad uga gudubto wax ka siyaasa wain lam yatakalam yuusan hadlinbe eh yacnii goorma ayaa laba ragcadoodoo taxiyatulmasjida wax ka siyaasan goormaa laguu diidaya markuu imaamku soo baxo oo mimbarka fuulo xataa yuusan hadlinba saasaa laga qaadanaya xataa yuusan khudbadiiba bilaabin marba hadduu mimbarka fuulo xilligaa haddaad timaaddo wax aan labadaa ragcadood ahayn taxiyatulmasjidka laguma ogolaa xagee laga qaadanayaa walyatajawas fiihimaa iyagii baaba lagu leeyahay gaabi iyagii baa lagu leeyahay khafiifi lagu leeyahay marka wax kale maxamed moodaaba macna ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan can abi hurayrata wa jaabirin laga warinaya qaalaa waxay yidhaahdeen jaa'a waxaa yimid sulayk alkhatafaani ninkaas magacaaleh baa yimid wa rasuululahi isagoo rasuul alleh sal lay slam yakhtubu uu khudbaynayo lahu markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga sal lay slam faqaala nebigu wuxuu yidhi lahu isagoo ku yidhi asallayta miyaa rakcatayni laba ragcadood qabla an tajiia intaadan imaanin hor laba ragcadood soo tukatay intaadan imaanin qaala wuxuu idhi laa maya qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam fasalli waxaad tukataa rakcatayni laba ragcadood tuko watajawaz khafiifi fiihimaa rawa waxaa wariyay ibnu maajah wa qaala wuxuuna yidhi isnaaduhu sanadkiisu iqaatun wa ah, rijaalu isnaadihi iqaat maxaa idin qoraalka rijaaluhu iqaat Ah. xadiiku waa xadii saxiixa laakiin jumlada ah qabla an tajii'a jumladaasi waa jumla shaada oo daciifa waay jumladaasi waa jumla shaada oo daciifa saas daraaddeed ba alxaafid almizi wuxuu leeyahay waa tasxiif ruwaadda qaarkood baaba ku khaldamaya xadiidkaba ka mid maaha sidoo kaleeto ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo shaykhulalbani intuba waxay leeyihiin jumlada iyadaa qabla an tajii'a waa jumla shaada oo xadiidka turuqdiisa saxiixa kumayna imaanin ariiqa ayay ku timid yani jumla daciifa waay hadee taxiyatulmasjid hadday yihiin masaajidka markuu yimaado unbuu intaadan imaanin ma tukatay waa laba ragcadood oon taxiyatulmasjidkii ahaynoo meeshaad ka soo tagtay ma kusoo tukatay waay marka waxay u noqon karaan bay leeyihiin laba ragcadood oo ka horeeya jumcada oo raatibo qabliye ah qoladaasaa daliishanaya laakiin waxaa daliilkoodu uusan u istaagayninba jumlada ay qabsadeen oo qabla an tajii'a ah baa daciifa oo shaada ah mar hadday daciifo tahayna mas'aladay ku duldhiseenna waa daciif kullu maa buniya calaa daciifin fahuwa daciif saas way macnaha marka ma sugno oo sax ma aha xadiidkuna waa xadiidkaas sulaykin alkhatafaani muslim iyo hayrkii baa soo saaray jumladaasina kuma jirto xadiidka axaadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa in taxiyatulmasjidka mar walba la tukan laakiin ayna jumcadu lahayn sunno ka horraysa oo raatiba ah oo aadaanka iyo salaada u dhaxaysa ma jirto ya masaajidka bannaankiisa waddada haddaad tukanaysaa taxiyatulmasjid masaajid baa lagu tukadaa haddaad waddada ku tukanaysaa ama meel ka baxsan taxiyatulmasjid lagaama rabo iska fadhiiso ayb inaynaa salaadda jumcadu lahayn sunno raatibo oo ka horrayso oo aadaanka iyo salaada u dhaxaysa ayaa waxaa qaba alimaamu maalik iyo axmed ibnu xambal iyo asxaabu shaafici laba weji bay leeyihiin wej ka mida wejiyadooda bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin sunnadaa way sugayaan laakiin axaadiistay u deliishanayaan ama waa daciif oo ma sugna ama waa axaadiis sugan laakiin kuma cadda meeshay u deliishanayaan sida raajixa jumcadu raatiba qabliya ma laha saasaa sax baabu maa jaa wuxuu yimidu baabuu yahay fi tajmiici jumcaysiga qabla azawaali qoraxda intayna zuulin la jumcaysto wa bacdahu iyo qoraxdu markay zuusha kadib wuxuu meeshan kaga hadli rabaa salaada jumcada waqtigeedu waa goorma ma sida salaada duhur ayay la waqti tahayoo qoraxdu markay leexato xagga dhankay u dhacaysa wax yar uga durugto bartamaha samada oy iilato ma markaa unbaa wakhtiga jumcadu bilaabanaya sida duhurkaoo kale mise qoraxdu intay bartamaha aynan ka wareegin baa la tukan karaa oo waa laga hormarin karaa xilliga duhurka saasuu ka wadaa attajmiici jumcaysi ama jumcada tukashadeeda qabla azawaal qoraxdu intaysan zuulin la tukado wa bacdahu bacda zawaal la tukado can anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh yusallii mid tukada ayuu ahaa aljumucata jumcada wuxuu tukan jiray xiina wakhtiga tamiilu ay iilato ashamsu qoraxda rawaahu axmed walbukhaari wa abu daawuud watirmidi yacnii qoraxdu markay iilato oo samada bartamaheeda ka leexato ayu jumcada tukan jiray waa salaaddii duhurka wakhtigeedii bay marka waxaa deliishaday xadiidkaas jumhuur ulculamaa ayaa deliishaday oo waxay u deliishadeen wakhtiga salaada jumcadu waa wakhtigii duurka ka horna lama tukan karo sidaas ayay qabaan jamaahiirtoodu wa anhu waxaa laga warinayaa anas qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nusallii kuwa tukada maca nabi nabiga la jirinkii sal lay waslam idaa goortii ishtadda uu darnaado albardu qabowgu bakkara buu ahaa mid eh, mxuu ahaayey u degdega lisalaati ljumucati salaada jumcada yani wakhtiga bilowgiisu ka tukan jiray waay bakara subaxda horuu tegi jira ma aha bukuurka waxaa laga wadaa hadda yani asalaatu liwali waqtiha wa bakara wuu degdegi jiray lisalaati ljumucati jumcadu wuu degdegi jiray uma kadibna narjicu waanu noqon jirnay ila alqaa'ilati qayluushigaan usoo noqon jirnay oo fa naqiilu markaasaan jirnay rawahu axmed baa wariyey walbukhaari qayluushiga waxaa la yidhahdaa waa nasiinada la sameeyo maalinkii ya ha kunaa nusalli kunaa nusalli maca nebi sal ly sl ida ishtada albardu bakara lisalaati اljumca idinma qor mid kale maa ka horeeya keeway midka idin qoran hmm. aniga waxaa iigu jirta jumlo khalad ah kunna nusalli maca anabiy sal alla alay wasalam aljumucata uma ila alqaa'ilati fanaqiil soo ma eh, aniga waxaa iigu jirta ziyaado ah ida اshtada اlbardu bakara lisalaati اljumca intaasaa khalada kaa dambana wuu ii aniga kaa dambeed haysataanna wuu ii qoray ayb waxaanu nusallii kuwa tukada maca nebi sal lay slam aljumucata jumcadaan la tukan jirnay uma kadibna narjicu waanu noqon jirnay ila alqaa'ilati qayluushasaan u noqon jirnay fanaqiilu waanu qayluushan jirnay raw axmed baa wariyey wlbukhaari xadiikan anas waxaa deliishanaya culimmada qaarkood oo qaba salaada jumcada waxaa la tukan karaa intaan qoraxdu zuulin oo xagee ka waxay leeyihiin qayluushiga qayluushigu waxa weeyaan waa nasiinada maalinta la sameeyo markay qoraxdu yaro kululaato ruuxu inuu yaro nasto xataa yuusan seexanin marka waxay leeyihiin duhurka ka hor bay ahaan jirtay qayluushigooda oo nasinadaasi waa sunno qiiluu fa ina shayطaana laa yaqiil xadiid xasana culmaa qaarku taxsiininayaan yacni maalintii wakhti gaaban ba ha noqdo nasta maxaa yaele shaytaankaa nasanin marka qayluushigoodu wuxuu ahaa iyo nasiinadu intaan duhurka la gaadhin bay nasan jireen ayb su waxay tahay marka jumcadaa nebiga la soo tukan jirnay kadibna waxaan u soo laaban jirnay qayluushiga markaasaan qayluushan jirnay waxaa ka dhalanaysa inta jumcada la tukado inay soo noqdaan oo marka qayluushigii ka horreeya duhurka ay markaa galaan marka in zawaalka ka hor la tukan jiray baa loo daliishay wa canhu anas waxaa laga warin aydan qaala wuxuu ihi kaana nabiyu nebigu wuxua sal lla lay waslam ida markuu daraado albardu qabowgu bakkara mid u degdega ayuu ahaa bisalaati salaada waida shtada hadduu darnaado alxaru kulaylkuna abrada wuu qaboojin jira bisalaati yacnii wuxuu ka wadaa aljumuca rawahu lbukhaariy baa wariya haakadaa sidaasuu ku wa can salamata bni alakwac qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahayn nujammicu kuwa jumcaysa maca rasuulilahi sal lay waslam idaa goortii zaalad ay zuusha ashamsu qoraxda uma kadibna narjicu waannu soo laaban jirnay natatabacu annagoo raacraacayna alfaya hooska ahrajaahu muslim iyo bukhaari baas wariyey yacni hoosku si fiican uma soo dheeraani waayo marka derbiyada hoosaskoodiioo gaaban baanu isku leexleexinaynaa oo qoraxda kaga gabbanaynaa riwaayada bukhaari waxay tidhi yacni walaysa lilxaytaani dillun yustadallu bihi aw nastadillu bih yacni waxaannu salaadda ka soo bixi jirnay oon soo noqon jirnay isagoo uusan darbiyadu ayna lahayn hoos la hadhsado hoos la hadhsado marka hoos la hadhsado waxayna lahayn waa xilligii zawaalka xilligii zawaalka waa ayb wa can sahl ibni sacdin qaala wuxuu uhi maa kunnaa maanaan ahayn buu uhi naqiilu kuwa qaylushada walaa nataqadaa kuwa qadeeyana maanaan nataqadaa kuwa qadeeyana maanaan ahayn ilaa bacda aljumucati jumcada kadib mooye rawahu ljamacatu baa warisa ayb alxaafid ibnu qutayba wuxuu leeyahay imaamkii muxadidka aha ee luqawiga ahaa wuxuu leeyahay laa yusamaa qayluulatan walaa qidaa'an ila bacda zawaal buu leeyahay bacda wazawaal baan ujeeda yacni haddiiba qoraxdu markay zuusha kadib ay tahay nasiinadu oo ay qadaduna wakhtigaa gasho wakhtigoodii qada lama dhihi jirin wax zawaalka ka dambeeya qayluushina lama dhihi jirin wax zawaalka ka dambeeya marka qayluushii waxay u yaqaaneen wax zawaalka ka horeeya nasiino zawaal ka horaysa cuntada hadday intayna qoraxdu zuulin cunaan naqaday dhihi jireen laakiin qoraxdu markay zuusho kadib qada umaynan aqoon jirin buu markii curfiga noocaas ah haddii sidaas loo qabto waxay noqonaysaa intay salaada jumcada soo tukadaan iyadoon qoraxdu zuulin ayay haddana qadayn jireen oo ay qayluushan jireen kullina waxaaso dhan ay dhacayaan intayna qoraxdu ayna zuulin oon duurka xilligiisiba la gaadho wazaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed wamuslim watirmidi waxay ziyaadiyeen fii cahdi nabiyi nabiga wakhtigiisii sal lay waslam maa kunna naqiilu walaa nataqadaa ila bacda aljumucati goorma xilligee fii cahdi nabiy waxaas inta arrimahaas waxay dhacayaan wakhtigii nabiga sal lay waslam wacan jaabirin ana nabiya sal lay slm nebigu kaana wuxuu yusalii mid tukada aljumcata jumcada ayuu tukan jiray uma kadibna nadhabu waanu tegi jirnay ilaa jimaalina awrtannada xaggoodaannu aadi jirnay fa nuriixuhaa markaasaannu nasin jirnay xiina goorta tazuulu ay zuusha ashamsu qoraxdu yacnii wuxuu ka wadaa jimaasha wuxuu ka wadaa annawaadixa awrta dhaamisa ama geela lagu dhaamiyo raw axmed baa wariyey wa muslim ee awrta biyaha keenay lagu soo dhaamiyey ayaa intaannu salaada soo tukanno khudbada soo dhagaysanno nebiga la soo tukanno ayaannu markaa kadib awrta furi jirnay oo aannu biyaha iyo haamaha iyo ka dejin jirnay waana goormo markaa xiina tazuulu shamsu markay qoraxdu suulaysa waay markaasay awrta furayaan waana markay qoraxdu suulayso markaana waa goorma waa maray jumcadiina soo tukadeen khudbadiina soo dhegaysteen abcan marka waxaa ka muuqatay inay ka hor dhacday zawaalka zawaalka ka hor ay tukadeen khudbadiina ay dhacday kulli ka hormareen ayb wacan cabdulaahi bnu sidaan assulami qaala wuxuu yidhi shahidtu waan xaadiray aljumucata jumcadaan xaadiray maca abi bakrin abubakar la jirankiisa fa kaanad waxay ahayd khudbatuhu khudbadiisu wa salaatuhu iyo salaadiisu qabla nisfi nahaar maalinta niskeed ka hor bay ahayd zawaalka way ka kadibna shahidtuhaa waan xaadiray jumcadii maca cumara umar la jirankiisaan xaadiroon la tukaday fa kaanad waxay ahayd salaatuhu salaadiisu iyo wa khudbatuhu khudbadiisu ilaa an aquula ilaa aan ka idhaahdo intasafa annahaaru maalintii way kala badhantay maalintii bartamaheedaa la joogaa ilaa aan idhaahdo ayay ahayd buuri khudbadiisi iyo salaadiisu kadibna shahidtuhaa jumcadii iyo salaadeedii baan xaadiray maca cumaana cumaan la jirankiisa fa kaanat waxay ahayd salaatuhu iyo wa khubatuhu khudbadiisu ilaa an aquula ilaa aan ka idhaahdo zaala annahaaru maalintii way uushay bimacnaa qoraxdii way zuushay ayb famaa ra'aytu ma aanan arag buuhi axadan ruux oo caaba ceebeeyey daalika arrinka walaa ankarahu inkiray oo diiday ragga eh, zawaalka ka hor tukaday iyo zawaalka laftiisa dar ragga tukaday iyo kadib cid ku diida ku inkirtay ma arkin buuri raa waxaa wariyey isaga daara quطni baa wariyey walimaamu axmed baa wariyey fii riwaayati ibnihi ibnigiisa riwaayadiisa cabdilaahi ahaa uu aabbihii ka warinayo waxtaja waxaana deliishaday buu i bihi xadiikan waxtaja wuu deliishaday imaamu axmed bihi xadiikan waa deliishaday aarkan aarkan imaamu axmed baa deliishaday wa qaala wuxuuna yidhi wakadalika sidaasoo kalea ruwiya laga wariyey can ibni mascuudin cabdillahi bn mascuud wa jaabirin jaabir bn cabdillaah wa saciid saciidkaasi muxuu ahaayey eh, saciid eh, muxuu ahaayey ninka uu yahay lama garanayo sheekh albani wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa eh, wuxuu ka khaldamay magacu ninka dabcinayey ama naasikha guurinayey sawaabkuna inuu sacd yahay baan u malayn buui sacd bin abi waqaas ayb maxaa baa waxaa laga wariyey aar sacad laga wariyey baa jira laakiin saciidkaasi waa la garan laaya wa mucaawiyata iyo mucaawiyo ayuu iyana laga wariyaa annahum iyagu salluu inay tukadeen baa laga wariyey qabla azawaali qoraxdu intaysan zuulin saxaabadaasoo dhan aahaartan aharka hore oo cumar iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan isu keenay waa daciif aarkaati asar sugan maaha cilladiisuna waxa weeyaan cabdulaahi ibnu siidaankaasi waa taabici kabiir ah laakiin nin cadaaladiisa la yaqaano maaha waa majhuul ama mastuur xaafid ibnu xajar calih raxmatullah wuxuu yidhi isaga oo sanadku daciif yahay oo ninkaasi uu yahay majhuul ayaa haddana waxaa ka hor imaanaya buu yidhi mid ka xoog badan markaasuu wuxuu keenay ibn abi shayba ariiqi suwayd ibn hafala annahu sallaa maca abi bakrin wa cumara xiina zaalat ishams nin kaloo suwayd la yidhaahdo oo yidhi abubakar iyo cumar baan la tukaday waxaanan la tukaday markay qoraxdu zuushay kaasaa ka xoog badan buuhi sanadkiisu waa qawi buuhi aar kaluu keenay haddana cumar laga warinayo sanad saxiixa marka waana daciif buu leeyahay sanadkiisa haddana aahaarta abubakar iyo cumar iyo laga warinayo saxiixa inay zawaalka kadib tukan jireen baa ka xoog badan marka dacfi iyo wuxuu isku darsaday mukhaalafa saasuu leeyahay marka ma sugna aarkaasi aahaartan kale cabdillahi ibn mascuud iyo jaabir iyo saciid iyo mucaawiye laga warinayo ayaga laftooda kan cabdilaahi bn mascuud sanadkiisu waa xasan buu leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah fii irwaa'i alkhaliil oo waxaa ku jira cabdulaahi ibnu salima nin la yidhaahdo oo xifdigiisu isbedelay markii dambe laakiin wuxuu leeyahay arin uu goobjoog ahaa ka waramaya cabdullahi ibnu mascuud marka wuxuu leeyahay waa xasan waa ka sugan yahy amaa aarka jaabir wuxuu leeyahay sheekh albaani ma meel uu ku yaallaba ma kan saciidna waa kaan hadda sheegaynayo sacad bn abi waqaas hadduu yahay ayaa waxaa sugan waxaa la warinayaa inuu qayluushan jiray bacda aljumuca jumcada kadib ayib aarkaasi isagana yani bacda aljumucu qayluushan jiray bimacnaa jumcadaa horrayn jirtay kadibna intaan zawaalka la gaadhin buu qayluushan jiray bay noqonaysa saas way macnaha amaa aarka mucaawiya isagana ibn abi shaybaa soo saaray sheekh albani wuxuu leeyahay sanadka rijaashiisu waahiqaat laakiin in layidhahdo waxaa ku jira saciid ibnu suwayd oo yani waxa weeyaan ibni cadi u dacafada ku sheegay ama majhuul ah ama daciif marka waxaa inooga soo baxaya aarka sugan ee ilaa hadda lahayo waa ibnu mascuud cabdulahi mascuud waay laakiin inta kale aaaartu waa daciif ayb inay tukan jireen zawaalka ka hor mas'aladu marka waa masala khilaafiya in salaada jumcada aan la tukan karin xilliga duhurka ka hor oo zawaalka ka hor aan la tukan karaynin waa madhab jumhuuri alculamaa culimmada badankood saasay qabaan a'immada afarta waxaa ka mid a ah abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici saddexdooda saasay qabaan alimaamu axmed caleyh raxmatullah ayaa wuxuu qabaa in qabla zawaalna la tukan karo bacda zawaalna la tukan karo waa madhabu aa'ifa min ahli اlcilm sidaas waxaa rajaxaya bacd alculamaa oo mucaasiriinta ah sheekh albani iyo ibnu cuthaymiini iyo saasay rajaxayaan oo waxay leeyihiin haddii ka hor la tukadana waa sax axaadiista way ku soo aroortay haddii zawaalka kadib la tukadana waa sida markaas muxuu ahaaye loo badan yahay marka labaduba way saxiixinayaan baabu tasliimi limaami imaamkii salaamidiisuu baab u yahay uu dadka salaamo idaa goortii raqa uu fuulo almimbara mimbarka mafurku fuulo wata'diini iyo aadaamiddii la aadaamayo idaa goortii jalasa uu fadhiisto calayhi mimbarka korkiisa uu ku fadhiisto waistiqbaali lma'muumiina ma'muumiinta qaabilidooda lahu imaamka ay qaabilaan inay imaamka ku jeedsadaanoo ay wejigooda qaabiliyaanoyna ka jeedsanin markuu khudbada wada wa saddex mas'alo weeyo imaamku markuu mimbarka fuulo inuu dadka salaamo oo assalaamu calaykum uu yidhaah waa kow midda labaad weeye mimbarka markuu ku fadhiisto in la aadaamo aadaan ka horreeyase ma jira waay mase aadaankaa uun mimbarka marka la fuulo keliya taa jira ta saddexaadi wax weeyaan markuu imaamku mimbarka fuuloo khudbaynayo inay dadka meesha ma'muumiintii isaga ku jeedsadaan oo ayna dhinacyaha u jeedsanin ama ayna yani e, u daba jeedinin can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa idaa goortii sacada uu fuulo almimbara mimbarka markuu fuulo sallama mid salaamo ayuu ahaa dadka rawahu ibnumaajah baa wariyey wa fi isnaadihi sanadkiisa waxaa ku jira ibnu lahiica cabdulaahi ibnu lahiica ayaa ku jira yani waxa weyaan waa daciifulxifdiyo kutubtiisaa ka gubatay kadibna waxbaa isaga dhexyaacay xaafid lbusiiri wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif maxaa yl abdulahi bnu lhiica ku jira laakiin alxaafid ibnu xajar fi diraaya wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif laakiin xadiiku waa xasan shaahid buu le manaa kadalika sidaasoo kaleu sheekh albani leeyahay xadiiku waa xasan buu leeyahy sanadka dacfiba ha ku jiro laakiin wuxuu leeyahay shawaahid u markhaati kacayso oo xoojinayso wa huwa xadiidkani lilaram buu u sugnaaday abubakrin aram fii sunanihi can shacbiyi buu ka warinaya can nabiy nebiguna shacbi ka warinaya sal اllah aley wasalam mursalan xaaluu yahay mid mursal ah shacbi waa taabici shacbi waa taabici taabiciguna nebiga hadduu wax ka wariyo waa mursal baa la dhahaa waa kaan in badan soo tilmaanno waa nooc ka mida axaadiista daciifkaa waxaa kaloo soo saaray aarkaasi aram uu wariyey ibn abi shayba iyo cabdurasaaq labaduu way wariyeen labaduu way wariyeen almuhim waxa weeye aharku waa mursal daciifa ah. xadiidkana waa daciif sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xasan buu noqonayaayoo xadiidku waa xoogaysanaya sidaa xaafid ibni xajar iyo sheekh albaaniya ay tilmaamayaan wuxuuna faa'iidaynayaa imaamku markuu mimbarka fuulo inuu dadka salaamo inay sunno tahay ayb waxaa sidaa qaba imaamu shaafici iyo axmed iyo hayrkood baa qaba waxaa karaahaystay abu xaniife iyo maalik waxay leeyihiin salaamtaasi waa karaahiyay leeyihin abcan xadiiskan agtooda ka sugnaanin wa can isaa ibnu yaziidin qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa annidaa'u aadaanku yowma aljumucati maalinta jumcada waluhu kiisa hore ida goortii buu ahaa jalasa uu fadhiista alimaamu imaamku cala almimbari mimbarka korkiisa calaa cahdi rasuulilah sal lay sl nabiga wakhtigiisii wa abi bakrin iyo wa yani nebigee wakhtigiisii abubakar wakhtigiisii cumar wakhtigiisii aadaaka bilowgiisu wuxuu ahaa uun mimbarka markuu imaamka fadhiisto falamma kaana markuu ahaaday cumaanu cumaan markuu ahaaday yani markuu muslimiinta khaliif u noqday waay oo xilka muslimiinta u qabtay oo wa kaura annaasu dadkiina ay bateen ilan muslimiintu aad bay usoo markii dambe magaalada madiina dadkii aad bay usoo degeen waa la batay zaada wuxuu siyaadiyey marka cumaan annidaa athaalia aadaanka saddexaad buu siyaadiyey cala azawraa meesha zawro la yidhaahdo korkeeda lagu aadaamo ayib walam yakun mana ahaanin buuhi lilnabiyi nebiga uma ahaanin sal lay wasalam muadinun mu'adin uma ahaanin hayra waaxidin oon mid ahayn yacnii hal mu'adin waxaan ahayn nebigu ma lahaan jirin hal muadin waxaan ahayn ma lahayn rawahu lbukhaariyu baa wariyay wاnasaa'iyu wa abu daawuud ayb macnaheedu waxa weeye nebiga wakhtigiis sal lla alay iyo labadiisii khaliif ee ka dambeeyey oo abubakar iyo cumar aadaanka jumcadu hal mid unbuu ahaa wuxuuna ahaa un marka imaamku mimbarka ku fadhiisto kaa unbuu ahaa aayadda qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati aadaankay ka hadlaysana waa kaa oo marka la aadaamo beecshirada iyo ganacsigu xaaraam noqonayo waa kaas xilligii nabigana kaa umbaa jiray abubakar wakhtigiisii kaa umbaa jiray cumar wakhtigiisii kaa umbaa jiray wax kale ma jiro cumaan markuu xilka muslimiinta qabtay oo dadkiina bateen ayuu aadaanka saddexaad keenay maxaa laga wadaa aadaanka saddexaad yacni saddex wuxuu ku yahay aqimaadda marka lagu daro saas bi hada alictibaar buu noqonayaa aadaan saddexaad oo macnaha waxa weeyaan aadaankaa hore kan mimbarka marka ku fadhiisto iyo salaada marka la gelaya aqimaadoo iyadana aadaan baa lagu itlaaqa oo aadaan waa la dhahaa saas marka laga wadaa aadaanka saddexaad buu meesha keenay macnaha ayb aadaankaa marka wuxuu ku keenay dadkiibaa batay cumaan marka wuxuu is yidhi hadde ma jirin mikrofoonadan hadda meel walba cod ka gaadhsiinayana ma jirin dadkiina waa bateen sidaas daraaddeed ayaa wuxuu ku ijtihaaday in suuqa laga aadaamo aadaankaas khudbadu ku bilaabanaysa wax yar ka wax yar ka hor in suuqa laga aadaamo zawraada waxaa la yidhaahdaa waa meel suuqa ku taalay qaarkood waxay leeyihiin wuxuu ahaa guri ama daar suuqa ku taalay ayuu fuuli jiro halkaasuu ka aadaami jiray mu'adinku marka suuqaa la geyn jiray aadaankaa hore wakhti dheerna uma dhaxaynin siday rawaayaadku tilmaamayaan aadaankaa hore ee uu jideeyey iyo kan dambe oo khudbadu ku bilaabanayso wakhti yar baa u dhaxayn jiray booskuna masaajidka ma ahayne suuqaa la geyn jiray ayb wuxuu leeyahay nebiga sal lay waslam mu uusan lahaan jirin hal mu'adin waxaan ahayn kama wado si guud si guud nebiga mu'adiniintiisu way badnaayeen oo bilaal baa ka mida abuumaxduura ka mida rag kalaa aadaami jiray laakiin wuxuu ka wadaa khudbada e, jumcada jumcada hal ninbasaa u aadaami jiray ninka aadaami jirayna bilaal buu ahaa ragga kaleeto jumcada mayna aadaami jiray umm maktuum iyo eh, abuumaxduure iyo raggii kale mu'adiniinta ahaa meelo kaliya salaado kale ay ka aadaami jireen amaa salaada jumcada hal nin baa aadaami jiray oo ahaa bilaal saasuu ka wada rawahu albukhaariyu wannasaa'iyu wa abu daawuud wa fii riwaayatin riwaaya kale waxaa ku sugan oo lahum u qoladaas bukhaari iyo nasaai abu daawuud u sugnaatay iyadana ku sugan falammaa kaanat markay ahaatay khilaafatu cumaana cumaan khilaafadiisii oo wa dadku ay bateen ayaa amara wuxuu amray cumar cumaanu cumaan wuxuu amray yowma aljumucati maalinta jumcada biladaani aaalii aadaanka saddexaad buu amray faadana markaasuu aadaamay faudina waa la aadaamay bihi isaga ala azawraa'i meesha zawro layidhahdo korkeeda lagu aadaamay fa habata wuu sugnaaday almru arrinkii calaa dalika arrin sidaa korkeedu ku sugnaaday fa habata almru calaa dalika waxaa laga wadaa amarkii khaliifadu soo saaroo aadaanka siyaadada ah ayaa waxaa la gaadhsiiyey deegaamadii iyo magaalooyinkii dowladda hoos imaanaya marka sidaasaa lagu camimay saasaa lagu qaatay arin marka sugnaatay bay noqotay laakiin xaggee ka soo bilaabatay ijtihaadu cumaan bay ka bilaabatay ka hor ma jiri jirin wey macana saas weyaan wali axmeda axmed waxaa u sugnaaday wanasaai iyo nasaai waxaa kaana wuxuu ahaabay dheen bilaalun yu'adinu mid aadaama ida goortii jalasa uu fadhiisto annabiyu nebigu sal lay slam cala almimbari mimbarka horkiisa markuu ku fadhiisto wa yuqiimu wuu aqiimi jiray idaa goortii nasala nebigu uu mimbarka ka soo dego mimbarka markuu ka soo degana salaaduu aqiimi jiray markuu mimbarka ku fadhiistana salaaduu aadaami jiray waxaa kaloo soo saaray aarkan waxaan u jeedaa riwaayadan axmed iyo nisaa'i abu daawuud iyo ibnu khusaymi iyo heyrkood baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey ayb ujeedada hadda laga leeyahay meeshani waxa weeye ee muxuu ahaayey waa laba qodob qodob weeyaane horta aadaanka cuhmaan uu siyaadiyey xukumkiisu muxuu yahay midda labaad weeye aadaanka qur'aanku sheegay wakhtigii nebigana jiri jiray axkaamtu makaasay ku xidhan tahay mise kan horena way ku xidhan tahay axkaamtan oo beeciya iyo wax kala iibsiga iyo inuu xaaraan noqonayo fascaw ilaa dikri ma aadaankaa dambay ku xidhan tahay mise kan hore tan dambe jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan aadaanka qur'aanku sheegayo waa kii jiri jire wakhtigii nebiga sal lay slm waana kan khudbadu ku bilaabanaysa imaamku mimbarka markuu fuulaa kaas unbaa beecu ku xaaraamoobahayaa fascaw ilaa dikri illaahi ka laga wadana waa isaga iyo khudbadii iyo jumcadii iyo salaaddii oo ka dambaysa sidaas daraaddeed qur'aanka iyo axaadiista nebiga sal alay waslam aadaanka cumaan dib ka yimidoo xadiisna ma sheegin aayadna ma sheegin saas wey laakiin waa khaliif khulafaa'u raashidiin ka mida ijtihaadkiisa waay ijtihaadaad noocaasna way lahaan jireen abubakar baa lahaa oo cumar baa lahaa oo cumaan baa lahaa oo cali bn abi aalib baa lahaa ayb qodobka labaad waxa weeye xukumka aadaanka cumaan muxuu yahay culimmada qaar waxay qabaan maadaama uu ijtihaadu khaliifa yahay nebiguna yidhi sal lay slam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi nebiguna sidaa yidhi aadaanka cumaan ha qaato sidiisii ha loo wado waa ra'yu kaiir min ahli lcilmi qaarna waxay leeyihiin xikmaddii iyo cilladii aadaanka uu u jideeyey cusmaan hadday jirto aadaanka ha la wado hadday xikmaddii iyo cilladii meesha ka baxdana hade alxukmu yaduuru maca cillatii wujuudan wa cadama xukumka iyo ijtihaadi ama ijtihaadi ha noqdo ama nas ha ku yimaadee xukumka haddii la garanayo sababtiiyo cilada loo jideeyey cilladii markii la helana xukumkii waa la heli haddii cilladii meesha ka baxda loo jideeyeyna xukumkiina waa inuu meesha ka baxo saas daraaddeed waxay leeyihiin cillada saxda waxa weeyaan dadkiibaa batay hadday bateenna aadaanku inuu gaadhi waayo codku gaadhi waayaa laga baqay sidaas daraaddeed ayaa aadaanka suuqa loo geeyey ilan mikrofoonna ma jirin haddii mikrofoonna la helay oo hadda codkii aadaanku uu meel walba gaadhayo waxay leeyihiin cilladii cusmaan u jideeyey meesha waa ka baxday marka ma ahayn codka dadka alla gaadhsiiya soo ma oo kan masaajidkaaba meel walba ku dhacaya hadda hadday mikrofoonnadii meel walba gaadhsiinayaan dee sababtii iyo cilladii ma jirtee meelaha aan mikrofoonnada lahayn ee codku uusan dadka gaadhaynin meelahaasoo kale aadaankii cumaan iyo cilladii baa jirtee ha la aadaamo meeshii codka masaajidku dadka u wada gaadhayana ama way yaryihiin sidii wakhtiga nebiga kale sal lay sl dadku waa yaryihiin iyo abubakar iyo cumar oo aadaanka mikrofoon bayuusan ahaanina wada gaadhi karaa ama mikrofoonnadaaba jiro oo dadkii wada gaadhsiinaya markaasoo kale aadaanka cumaan looma baahan ciladiisii sababtii waa ah meesha ka baxa sidaasi ayay qaarkood leedihin almuhim warka murtidiisu waxa weeye waxaa laga hadlayaay ma mashruucbaa mise mashruuc maah laakiin cid laasiminaysoo dhahaysa ilaa waa laazim haddii laga tagana bidca lagu dhacay taas iyada waa waa waa tajaawus waay xadgudub waay ciddii ka tagta diintii bay meel kaga dhacday oo bidcay gashay sida wadaadada qaarkood oo elashir yimaadeen masladaas masle saxsan maa maxaa yeele cumaan markuu jideeyo ku ijtihaaday laftiisa layskuma raacin saxaabo badan baa diiday waxaa ka mid ah cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda markuu xilka uga dambeeyey cumaan markii intii horeoo dhan caasimaddu waxay ahayd madiina wakhtigii nebiga sal alay slam abubakar cumar iyo cumaanba caasimaddu madiinay ahayd xilligii cali bn abi aalib caasimaddu waxay u wareegtay kuufay u wareegtay oo kuufa maqarkiisa ah cali bn abi aalib xilligiisii aadaankii cumaan ee hore uu joojiyey halkii aadaanee nebigii iyo abubakar iyo cumar buu soo reebay isaguba soo khaliif maaha ya laba khaliifoo cumaan ka horraysayna ma jirin aadaankani khaliifkii ka dambeeyo cali anha ma jirin ayib ninka saddex khaliif raacay iyo ninka hal khaliif raacay kee wata kee ya sunnadii nebiga iyo xadiistiisiina waa dheerta maxaa ninkan marka saddex khaliif raacay nabiguna u dheer yahayna bidci ka dhigay kan kalena sunni ka dhigay wax la yaab le maha saxaabadii nebiga sal lla lay waslam baa laftoodu aataar badni ka sugan waxay ka sugan cabdilaahi ibni umar ibn khataab radi allahu tacala canhu ardaa ibni abi shayba soo saaray aarkiisa biisnaadin saxiix wuxuu leeyahay cabdulaahi bni cumar aladaanu lwalu yowma aljumucati bidca aadaanka horee maalinta jumcadu waa bidco yaa dhahaya waa cabdulaahi bni cumar waay cabdulahi bni cumar waay wadaad hadda jooga maaha wahaabina maaha wahaabi maaha waa cabdulahi bni cumar wuxuu leeyahay waa bidco waxay ka sugan sidoo kale xasanulbasri imaamkii taabiciga ahaa ibn abi shayba soo saaray aarkiisa biisnaadin saxiix isaguna wuxuu leeyahay aadaanka hore jumcadu waa muxda waa shay dib laga keenay cabdirasaaq baa sidoo kale soo saaray biisnaadin saxiix cabdulaahi bnu zubayr waad garanaysaan isagana marbuu khaliif ah marbu wuxuu ka talin jiray maka iyo dhulkanoo dhan buu khaliifkaa la doortay reer bani umayaa dilay markii dambe oo kala wareegay intuu khaliifka ahaayoo dhulkaa ka talinayey cabdulaahi bnu zubayr halkii aadaanay nebiga sal ly slam aadaanka hore kama jirin agtiisa ayadana biisnaadin saxiix bay kaga sugan tahay cabdirasaaq iyo kayrkii baa soo saaray markaan u nimaadno madaahibta alimaamu shaafici calayh raxmatullah alimaamu shaafici soo soomaalidu shaaficiyaan dhahay ma dhahan alimaamu shaafici kitaabkiisa umka'a ah markaad ku noqoto wuxuu leeyahay waxaan kahanayaa aadaanka hore ee jumcada waxaanan jeclahay in lagu gaabsado aadaankii jiray wakhtigii nebiga sal lay waslam waa imaamu shaafici waa kitaabkiisa umka ah ayb bacda alimaam shaafici hadduu yimaado wadaad shaaficiya oo yidhaahdo muxuu ahaaye labadaba ha la aadaamo sax waa ijtihaad waa ijtihaad laakiin imaamka qowlkiisii waa kanoo wuxuu leeyahay waxaan jeclaysanayaa in lagu gaabsado aadaankii wakhtigii nebiga halkaa marka haddaad shaaficiye tihiinna shaafici waka haddii aahaar kale la raacayana wata ciddii dhahaysa waa aadaamaynaayo khaliifkii baannu raacaynaa in la yidhaahdo bidcaad la timi sax ha aadaamo aadaanka hore ha aadaamo ka labaad ha ku daro aqimaadda ha ku daro wabilahi towfiiq ha wato lana tabdiicin maayo waa masale laakiin waxaa laga rabaa isagana halkii aadaan ninka ku gaabsaday inuusan xadgudub samayninoo bidca iyo diintii baad meel kaga dhacday warkaa inuusan la imaan masalada masale ijtihaadiya sideeda ha maxaa dhiboo ku jira sooma bilmunaasaba waxaan idin xusuusu waxay ka mid tahay masaajijkii waagii laga dooday jaamica moos oo wadaadadan suufiyadaa soo geliyey wuxuu yidhaahdeen ilaa wa ilaaba waan ka doodayna waabiya haddaad waxyaalaha diinta kaga dhacdeen waxaa ka mida ah khulafaa uraashidiin baad meel kaga dhacday masaladan ay keeneen marka masaajijkii laga dooday ka mid tahay aataar fara badan oo saxaabada ka sugan iyo eh, imaamu shaafici hadalkiisiiyo markaan keennay lamayna ka warhaynine waaba yaabeenba imaamu shaafici baa qaba hal aadan bas wadaadkii mas'alada keenay afkala qaad baa ka soo hadhay ilan minhaajkaba uma dhaabsanaba hadduu minhaajka akhristayba korba uma gudbin marka mas'alada noocan oo kaleeta ah xadgudubka ha laga daayo laa huna walaa huna masaajidda aadaanka hore aadaamta ka ku darta ijtihaadkii khaliifka raacda laa ba'sa dhib male hal aadan lagu gaabsadana laa ba'sa dhib male halkaa aadaan baana ila xoog badan sida imaamu shaafici caleh raxmatullah iyo a'immadaasi maraya waa haddii maxaa xoog badan laakiin wixii intaa ka siyaasan waa xadgudub wacan cadiy ibni haabitin can abihi can jaddii qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi idaa goortii qaama uu istaago calal calalmimbari mimbarka korkiisa markuu isku taago istaqbalahu waxaa qaabili jiray asxaabuhu asxaabtiisa biwujuuhihim wajiyadooday qaabilin jireen rawahu waxaa wariya ibn maaja waa xadiis saxiix weeye saxiix liqayrihi wey bimacnaa waxa weeyaan way xaggiisay u soo jeesan jireenoo waxay siin jireen ihtimaam iyo mudnaan bay siin jireen si ay u dhagaystaan waxa uu leeyahay khudbada macnahaasay u dhagaystaan waxaa qaba imaamu shaafici iyo thawri iyo axmed iyo isxaaq baa waxay qabaan inay sunno tahay dadku intay khudbadu socoto inay imaamka ku jeesadaan oo xaggiisa u jeesadaan man bimacnaa mu'adinka markuu adaamayo oo imaamkuna mimbarka saaran yahay inuu imaamka isku aadiyo hortiisa istaago iyo inuu gadaal ka istaago iyo dhinac ka istaago wax tilmaamaya ma arka wax dhahaya meel heblaha istaago ma garanay baabu ishtimaali اlkhubati cala xamd illahi wاlhanaa'i cala rasuulihi wاlmawcidati wاlqira'a wuxuu baabu yahay ishtimaali اlkhubati khudbada kulansigeeda calaa xamdillaahi inay kulansato ilaahay ammaanidiisa ama mahadintiisa wahanaa'i iyo ammaanid calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa la ammaano inay kulansato waalmawcidati wacdin dadka la wacdiyo inay kulansato waalqiraa'ati iyo akhrin qur-aanka la akhriyo khudbada qodobada loo baahan yahay inay ku timaado ama ay ku soo aroorto ayuu ka hadlayaayo khudbada waa inay ku timaado horta ilaahay oo loo mahadcelinayo oo khatiibku waa inuu ilaahay u mahadceliyo rasuulka ammaantiisa sal alla alay yani wathanaa'u calaa rasuulihi waa yacnii in la qiro muxuu ahaayey rasuulnimadiisa iyo fadligiisa iyo wixii la mida iyo dadka oo la wacdiyo oo markaasi wax danahooda ku saabsan iyo masaalixdooda diineed iyo adduunyo laga waaniyo wax looga sheego iyo inay khudbada dhexdeeda ku timaado aayado qur-aan oo la akhriyo oo khatiibku aayado akhriyo meelay galaanba arrimahaasu ka hadlay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sal lay slm nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi kullu kalaamin hadal kasta oo laa yubdow aan lagu bilaabin fiihi dhexdiisa bilxamdu lilaahi alxamdu lilaahi aan lagu bilaabin fa huwa hadalkaasi ajdamu waa mid go'an ah, waa mid daba go'an waxaa abu daawuud wa axmed bimacnaahu mid la macnaa buu wariyey xadiidkaasi siyaabo kalena waa ku yimaada kullu amrin dii baalin laa yubda'u fihi bilxamdu lilah aw bismi illaah riwaayaad kala gedisan aw bidikri illaah fa huwa ajdam abtar ila aakhirihi waa ku yimaada xadiidkaasi waa laysku khilaafsan yahay ma sugan yahay horta duruq badan buu leeyahy laakiin duruqdiisa hal dariiq oo fayow ma jiro ariiq kasta maqaal baa ku jira hadal baa ku jira laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay markay duruqdiisu isu tagtagaan ma isxoojin karaa mise isma xoojin karo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiinoo muxadisiinta wuu isxoojinoo xadiidku xasan buu soo gaari karaa qaarna waxay leeyihiin ma ahe wax tabar isku kordhin karo isxoojin kara ma ahee waa daciif xadiidku waxay rajaxayaan alimaamu daara qutni iyo nasaa'i a'immada xadiidka in badanoo ka mid ah, xadiidkani dacfiga sanadka waxa u dheer inuu mursal yahay oo macnaa uusan sugnayn wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan alkhubatu khudbada allatii khudbadaasoo laysa ayna ahaanin fiiha dhexdeeda shahaadatun tashahud ah, yacni aan eh, qiraal ku imaanin ilaahay oo loo qirayo waxdaaniyada iyo rasuulkaoo loo qirayo risaalada khudbo kastoo uusan arinkaasi ku imaanin keliyadii gacantii oo kaley la mid tahay aljadmaa'i haa ee go'nayd sidii gacan go'an oo kale ama jiran oo kale la mid tahay oo judaam ku dhacay waxaa wariyey axmedu baa wariyey wa abu daawuud watirmidi wa qaala wuxuu yidhi tirmidi tashahudun badala shahaada yani tirmidi riwaayadiisu wax weeyaan alkhutba allatii laysa fiiha tashahud inta kalena waxay wariyeen laysa fiiha shahaada waana isku macno wey macnaha ayb xadiikaasi bi hada lafdi waa sugan yahay waa xadii saxiixa khudbo kasta oo aan shahaadataynku ku jirin oon ilaahay tawxiidkiisa la qirin imaamku uusan qirin nebigana risaaladiisa aan loo qirin oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah khudbada noocaasi waxay la mid tahay sidii gacan go'an oo kaleeto haddaanba lagu keeninba macnaha macnaa waxay tilmaamaysaa khatiibku inuu e, shahaadateynka ku keeno meesha oo sheego ayb wa can ibni mascuudin radi allahu tacala kadalika ibni xibbaan baa soo saaray xadiidkaas lafdigiisa dambe aan leenahay wuu sugan yahay sheekh albani iyo heyrkii baa wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lla wuxuu aha idaa tashahada marka uu muxuu ahay tashahudayo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi nastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billah ma had iyo ammaan ilahay baa iska leh nastaciinuhu isagaan kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu dembidhaaf weydiisanaynaa wanacuudu waxaanu magangelaynaa billaahi ilaahay min shuruuri anfusinaa nafafyaalkanaga shararkooda aan ka magangelayna man yahdihi illaahu ruuxu alla hanuuniyo falaa mudilla lahu cid baadiyayn karta ma jirto waman yudlil ciduu baadiyeeyana falaa haadiya lahu cid hanuunin karta ma jirto wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan muxamedna cabduhu inuu addoonkiisa yahy warasuuluhu rasuulkiisa arsalahu allah inuu diray bilxaqi xaq inuu la soo diray bashiiran asagoo dadka u bishaaraynaya dadka mu'miniinta ahlu tawxiidka janno iyo naxariis alla ugu bishaaraynaya wa nadiiran asagoo diga ah oo inta gaalowday iyo munaafiqiinta yani uga digaya cadaab alleh bayna yaday saacati saacadda horteeda intayna saacaddu imaanin horteeda u digaya dadka man yutic illaaha ciddii alla ateecda warasuula wa rasuulkiisa faqad rashada waa hanuuna waa hagaagay waman yacsihimaa alla iyo rasuulkiisa ciddii caasidana fa innahu laa yaduru ma dhibayo ilaa nafsahu naftiisa mooye isagunbaa isdhibay walaa yaduru ma dhibayo allaha alle shay-an kuma dhibayo ilaahay wax dhiba uu geysan kara ma jiro isagunbaa isdhibay sidaasuu dhihi jiray tashahudkaas markuu mxuu ahaaye sidaasuu ahrin jiray markuu mxuu ahaaye uu tashahuday xadiikaasi waa aciif bi hada siyaaq daciif waxaana sanadkiisa ku jira laba ninoo majhuul ah nin waxaa la yidhahdaa abu ciyaad oo majhuul ninka labaadna cabdurabihi baa la yidhahdaa ibnu abi yaziid isaguna waa majhuul labadaa nin majhuulka ku jira saas daraaddeed buu daciif yahay ayb haye a Eh. <laughs> waa su-aal eh, aada u fiican kitaabku horta waa kitaab xadii xadiiska eh, muxuu ahaayey nebiga sal lla alay wasalam sida qur-aankaba ilaahay u ilaaliyey baa xadiiska nebigana ilaahay ilaaliyey waqti nebiga markuu dhintay kadib waqhti kadib baa waxaa isku dayey in axaadiista nebiga rag cadow ahoo munaafiqiin ahoo qaarkood iska calooshaqaystayaal yihiinoo baa waxay isku dayeen axaadiistii nebiga waxaan ka mid ahayn inay dhex geliyaan oo ay ka dhigaan sidii wax nebigu yidhi oo kale ilan qur-aankii iskuma day karaan oo qur-aankii waa la xifdisan yahay caruurta yarkaa waa xifdisan axaadiistii inay fasaadiyaan bay isku dayeen marka oo intay jeebkooda wax ka sameeyaan ay yidhaahdaan nebigaa yidhi marka rag baa ilaahay u soo saaray culimo ah oo dabagala nin kasta oo xadiis sheegay muxuu ahaan jiray diintiisu maxay ahayd runtiisu maxay ahayd akhlaaqdiisu maxay ahayd marka ninkii lagu kalsoonaadoo diintiisii iyo xifdigiisii iyo waxgarashadiisa lagu kalsoonaadana waxaa la leeyahay ninkaa warkuu sheegay waa war saxsan ninkii waxoogaa la garan waayo oo xadiis unbuu sheegay laakiin waa la garan waaya ninkaasi muxuu yahay muxuu ahaan jiray xaggee ku noolaa cilmiga yuu ka qaatay yaa arda u ahaan jiray waxba laga garan waayo ka waxaa la dhihi waa majhuul lama yaqaan lama yaqaan lama yaqaano haddaad maqasho bimacnaa ninaan la garanin de warkiisana lama garanayo waa laysla tuuri ragga qaarkood waa la garan oo waxaa la heli meeshay ku noolaayeen ardadoodii baa la heli noloshoodii baa la heli beenaalayaal inay hayeen baa soo bixi markaasaa la dhihi waa beenaale xadiiskuu sheego o dhanna waxba kama jiro qaar ka mida waxaa la dhihi way iska cibaado badnaayeen way fiicnaan jireen laakiin xifdigoodu ma fiicnayn saas daraaddeed waxaa laga yaabaa iyagoo aan wax xumeeya islahayn inay nebiga wax khalada ka sheegaan iyagana waxaa la dhihi waa daciifo xadiiskii uu sheego isagana inaga tuura nin la hubo wuxuu keenay umbaa nebiga wuxuu ka sheego unbaynu qaadanaynaa marka haddaad maqasho waa nin la garan waayey iyo waa daciif iyo waa ragga axaadiista sheegay oo la hubi waayey oo layska tuuray waxoodii waa ahy ma fahamti saas cilmigan oo cilmiga xadiidka iyo muxuu ahaa hebel waa daciif iyo muxuu ahaayey waa waa waa iyo waa majhuul iyo waa cilmul khaasa way cilmi caama maaha cilmi caamo maaha laakiin idinka waa daciif iyo waxaas idinma khuseeye waxaad ka qabsataanun muxuu ahaayey masale heblo waa sidaa iyo masale heblo sidaa maaha ama xadiikani waa daciif iyo waa saxiix iyo ma sugna iyo muxuu u sugnaan waayey iyo waxaa iskale dalabatulcilmigaa iskale saas maa ragga meesha fadhiyaa labaho dadna waa dad caamo uun masaa'il inay ka faa'iidaystaan rabo ragna waa rag kitaab wato oo doonaya kitaabka waxa ku qoranbay inay ogaadaan maxaa ka jira maxaa saxsan maxaa khaldan marka saasay kaleyihin hadda goor baan xusuusnahay waxaan akhrisanaynay naxwadaan akhrisanaynay marka masaajid sidan oo kalea buu sheekh noogu akhrin jiray marka oday weyn oo bedel la dhihi jiray waa nin duqahoo toddobaatan jir ah marka masaajidka safka horuu fadhiistaayo meeshuu iskaga digriyaa kitaabka naxwada marka la akhrinayo marka dhegtiisay ku dhacaysa dhacaysaa uu fadhiyaa waxaa dhegtiisa marka ku badatay miaalka ama tusaale ah daraba zaydun camran zayd baa wuxuu garaacay camar daraba zaydun bakran zayd haddana bakar buu garaacay war zaydkan imtixaankaee dadkii eber ka dhigay muxuu yahay buu leeya odayga zaydkan oo dhigicabka oo dadkii dhammeeyey way socotay oo markii dambaa waxaa la soo maray miaal dhahaya daraba camrun zaydan ah, camar baa zayd markaas wuxuu idhi aleelahay maanta zayd horta hala garaaco zaydkii dadka laayey aleelahay maanta nin garaacayba haddii la helo waa ku sugay buu marka hadde naxwadan iyo luqadan iyo waxan asaga ma fahamsana laakiin dagaalanka iyo uun garaacistan iyo intan uu ka fahmay marka cilmigaa kaleo cilmina waa cilmi khaasa waay cilmina waa cilmi alcaama ayb an ibni hihaabin radi allahu tacala canhu can ibni shihaabin raximah llahu tacala annahu isaga su'ila waxaa la weydiiyey can tashahudi nabiyi nabiga tashahudkiisa sal lay slam yowma aljumucati maalinta jumcada tashahudkaasi ma aha kii ataxiyaadka maaha tashahudkaasi saan tilmaannayba waa hadalka khudbada lagu bilaabanaya laga wadaa macnaha ayb fadakara wuxuu sheegay naxwahu xadiidka mid la mida kaa hore ibnu mascuud laga warinayay wa qaala wuxuuna yidhi waman yacsihimaa faqad hawaa meesha uu yidhi waman yacsihimaa fainahu laa yaduru ila nafsahu ayaa ibnu shahaab riwaayadiisa wuxuu yidhi waman yacsihimaa faqad awaa awaa waa habaabay waa lumay rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiidba aharkan ibni shihaab iyo xadiidka ibn mascuud labadaba waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey kadalika bayhaqi baa soo saaray rijaashiisu waa iqaat laakiin waa mursal kan dambe kaa horena waa daciif baa yani waa mursal oo ibni shihaab wa taabici saqiirah saas daraaddeed waxaa sidaa ku cileeyey almundiri xaafid almundiri iyo sheekh albaani intuba macnaha xadiikaasi marka ma sugna laakiin sugan nebiga sal lay wasalam waxa la yidhaahdo khubat lxaaja markuu doonayo inuu hadal jeediyo hadalkiisa wuxuu ku furfuran jiray ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina taasaa sugan marka khubatulxaaja la yidhaahdaayo hadalladiisoo dhan buu ku furfuran jiray markuu darsi jeedin rabo muxaadaro jeedin rabo baashi jeedin rabo taasuu isticmaali jiray manaa taasi marka way sugantah laakiin sidana kan hadda cabdullahi bnu sacuudan sheegnay waa daciif kaa laftiisa oo ah wanastahdiihi iyadoo lafteedu ma sugna wanastahdiihi ma laakiin inta kala sugan an jaabir bni samurata qaal wuxuu hi kaana wuxuu ahaa rasuulu lahi sal lay slam rasuulku waxaa yakhtubu mid khudbeeyuu ahaa qaa'iman isagoo taagan wayejlisu wuuna fadhiisan jiray bayna alkhudbatayni labada khudba inta u dhaxaysa wayaqra'u wuxuu ahrin jiray nebigu aayaatin aayaduu ahrin jiray wayudakiru wuxuu xusuusin jiray annaasa dadka alla ayuu xusuusin jiray rawahu waxaa wariyay aljamaca ila albuhaariya wtirmidiya tirmidiya buhaari taagni lagu akhriyo oon loo ogolayn inuu fadhiisto ruuxu waa madhab oo jamaahiiri ahlucilmi ay qabaan labada khudba dhexdooda in la fadhiistana imaamu shaafici wuxuu yidhi waa waajib laakiin jumhuurtu waxay qabaan fadhiga labada jumca u dhaxaysaay waxaan ujeeda labada khudba u dhaxeeyaay waa uun sunna mooyaane waajib maaha sidaa waa siday jamaahiirtu qabaan imaamu shaafici baa waajibinaya ayb aayado qur'aana in la akhriyo oo khudbada inay aayado qur'aana ku yimaadaan inay laasim waajiba tahay shaafici baa qaba jumhuurtuse waxay qabaan waa un sunna ee waajib ma ah haddaan hal aayadna lagu akhriyin oo axaadiis basa ah ama wacdi keliya lagu akhriyo laasim ma ah bay qabaan shaaficise waa waajibinaya ayb labada khudbo inay waajib yihiin sidoo kale imaamu shaafici baa ku tegay imaamu shaafici labada khudbo waa waajib buuri jumhuurtuse qabaan labada khudbo waa uun sunne eh laakiin hal khudbo dadka lagu waaniyo ayaa unbaa laazima labada khudbo laazim wada aha saasay jumhuurtu qabaan kulli masaaishaaso dhan marka waa isku khilaafsan wa canhu jaabir bnu samura waxaa laga warinaya can inabi sal lay slm nabiga wuxuu ka warin anahu kaana nabigu wuxuu ahaa laa yutiilu midaan dheeraynin almawcidata wacdiga yowma aljumucati maalinta jumcada waanada iyo khudbada muusan dheerayn jirin maalinta jumcada innamaa hunna ayagu kelimaatun waa un kelimooyin yasiiraatin ama kelimaatun yasiiraat waa kelimooyin yaryar kelimooyin fudud waay ayb rawahu abu daawuud baa wariyey waa xadii xasana wey xadiidka waa xadiid wacdiga waxaa laga wadaa khudbada mawcidada waxaa laga wadaa khudbada khudbada muusan dheerayn jirin ee kelimaad kooban ayuu ka dhigi jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb waxaan u tegi doonnaa darsigeenna insha allahu tacaala habeen dambe baabka soo socda yacni waxa weeyaan salaadoo la dheeriyo khudbadoo la gaabiyo inay ay ka mid tahay calaamaadka lagu garto fiqhiga iyo fahamka ruuxa wa can ummi hishaam binti xariiata bni nicmaan qaalad waxay maa akhadtu ma aanan qaadanin bay tidhi qaaf waalqur'aani almajiid yacni qaaf waalqur'aani almajiid suuraddaa ma aanan ka qaadanin ilaa can lisaani rasuulillahi sal ly waslam nebiga carabkiisa mooye yukariruhaa wuxuu ahaa nebigu mid celceliye ayuu ah ama yukariruhaa xaal uu celcelinayo suuraddaasi kulla jumcatin jumco kasta cala almimbari mimbarka korkiisa ku celcelin jira ayb idaa goortii khaaba uu u khudbaynaya annaasa yacni waxa weeyaan suuraddaasi waxay ka mid ahayd suuradaha uu nebigu aad u akhrin jiray khudbada yani dhammaanteed waa uu dhammayn jiray rawahu axmed baa wariyey wa muslim waanasaa'i wa abu daawuud ayib yacni e, suuradoo dhan sababtu waxa weeye suuraddu cajiib weeyo waxay ka warramaysaa oy u badan tahay mashaahidda qiyaamo iyo ibni aadamka masiirkiisa iyo in la soo celin doono iyo qaybteedoo horeoo ka hadlaysa aayaadka rabbiye kawniga ah qaybo ka mida ah. iyo sidoo kale qasasu alambiyaa maca aqwaamihim oo si mukhtasar ah ay u keentay aqwaamtii la halaagay iyadana si gaaban iyo akhiiran qaybteeda gabagabada ah oo awaamir ku saabsan marka taqriiban waa suura jaamica jumcadanina jumcada sida suuratu sajdaba loo akhriyo salaada subax iyo suuratu al-insaan munaasabaday leedahay waxa weeyaan qiyaamadu saan soo marnay maalin jumcay dhacaysaa somaynaan soo mare maalin jumcay dhacaysaa marka ibni aadamka in la xusuusiyo yacni aakhiradiisii iyo mustaqbalkiisii iyo arrintan culayska badan ee soo socota iyo yacni saasuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh suuratu qaaf akhrinteeda u badin jiro jumcada lagu akhriyo imaamu shaafici caleyh raxmatullaah ayaa wuxuu qabaa in uun qur'aan wax ka mida khudbada lagu akhriyo waa waajib jumhuurtuse waxay qabaan san soo sheegnay laazim ma aha ee haddii lagu akhriyana waa sunno haddaan lagu akhriyinna jumcadu waxaan ujeedaa khudbadu wax ma noqonayso oo waa saxiix waa macnaha waxa weeye waa asaxaysaa macnaha hada wabillahi tawfiiq wsl llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla ali w saxbi wslm